alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacd darsigeena waa kii lix iyo tobnaad ee ka tirsan kitaabkii kitaabu towxiid aladii huwa xaqu llahi cala alcabiid wuxuu ka bilaabanayaa baabka lix iyo tobnaad baabu qowlillaahi ya lix iyo toban wey waa idiin sheega baabka lix iyo tobnaad weeyaan baabu qowli qowlillaahi tacaalaa xataa idaa fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum qaaluu lxaqa wahuwa alcaliyu lkabiir baabu qowli qowlillaahi ilaahay oraahdiisa iyo hadalkiisa ayuu u baab yahay tacaalaa sarreeye xataa idaa fuzica markii laga siibo can quluubihim quluubtooda xaggeeda fasaca iyo argagaxa markii laga siibo qaaluu waxay odhanayaan maadaa maxay buu qaala yidhi rabbukum rabbigiin qaaluu waxay odhanayaan alxaqa alqowla hadal buu yidhi alxaqa ee dhab ah wa huwa asaguna alcaliyu allaha sarraynta badan weeye alkabiiru ee wax walbeetaba ka weyn meeshaan musanifku wuxuu ku sheegi doonaa raxmatullaahi calayhi hal aayad iyo laba xadiid buu ku sheegi doonaa baabkan ujeeddada uu ka leeyahayna waxaa weeye inuu caddeeyo malaa'igta xaalkeeda iyo arrinkeeda ayadoon ognahay malaa'igtu xagga abuur ahaan inay ka weyn tahay awood ahaanna ay ka badan tahay bani aadamka isbedelada ku imaanaya markay hadalka alle iyo waxyigiisa maqlaan iyo say u cabsanayaan iyo inaysan dhib iyo dheef gacanta ku hayn buu kaga hadlaya baabkii horeeto bani aadamku kaga soo hadla nebi maxamed oo ku hayo waxba idiin tari maayo baabkana malaa'igtu inaysan cibaado istaahilin ee xaqa ilaahay aysan ayadu lahayn uu rabaa musanifku inuu ku caddeeyo raxmatullaahi calayh mar hadday malaa'igtii sidaa tahay oysan waxba qaban karin oo ayagii ilaahay ka baqayaan cid kaloo bani aadam oo ka sokaysa in xuquuqdii ilaahay loo leexiyo inayna sax ahayn buu rabaa inuu ku dareensiiyo musanifku raxmatullahi calayh meesha uu leeyahay xataa idaa fusica markii laga siiba can quluubihim quluubihim damiirka ku jiraaye sidaa raajixa wuxuu u noqonayaa malaa'igta quluubtooda markii argagaxa laga siibo tafsiir labaad baa wuxuu yahay malaa'igta inaan loo celina mushrikiintii loo celiyo oo mushrikiintii loo celiyo laakiin tafsiirka horaa ah xoog badan ayib fi saxiixi saxiixa dhexdiisa waxaa ku sugnaaday waa saxiixu lbukhaari can abi hurayrata abi hurayre xaggiina laga wariyey radi allah ka raali noqday canhu xaggiisa can inabiyi nebiga uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala nebigu inuu yidhi idaa goorti qadaa uu xukumo allahu alle almra arrinka fi samaa'i cirka dhexdiisa ama samada darabat way garaacaysaa almalaa'ikatu malaa'igtu biajnixatihaa garbaheeda ayay isku dhufanaysaa oo isku garaacaysaa ee khuduuc ahaan iyo isudulayn liqowlihi ilaahay hadalkiisa ay isu dulaynayaan dartiis ka-annahu hadalkaas waxaabad moodaa ka-annahana nusakda qayb baa qoraa iyada waxaad moodin silsilatun silsilad silsiladaasoo calaa safwaanin dhagax sibsib ah oo sallaxa dushi ku sugan yanfudu waxaa fulayoo gaaraya hum ayaga daalika arrinkaasoo qowlka alla ah xataa idaa fusica marka laga siiba can quluubihim quluubtooda xaggeeda argagixi waa malaa'igtii qaaluu waxay leeyihiin malaa'igtu maadaa maxay buu qaala yidhi rabbukum rabbigiin qaaluu malaa'igti kalaa waxay odhanayaan alxaqa hadal dhabuu ilaahi yidhi wa huwa allana alcaliyu midka sarreeyo weeye alkabiiru ee weyn fa yasmacu waxaa maqlaya haa kalaamkii alle uu malaa'igta u sheegayay mustariqu samci maqalka kuwa xada wa mustariqu samci maqalka kuwa xadana haakadaa sidaas weeye bacduhu qaarkiis fowqa bacdin qaarka kale dushiisa ayuu fuushan yahay saaran yahaa wasafa wuu tilmaamay hu mustariqu samcigaas sufyaanu sufyaan ibnu cuyeyna wuxuu ku tilmaamay bikafihi calaa cashiisa oo qolyaha maqalka xadaya say isu fuushan yihiin buu tilmaamay calaa cashiisuna ku tilmaamay fa xarafahaa wuu leexiyey wa wuu kala geeyey bayna asaabicihi farahiisoo qaabkaasay isu fuushan yihiin buu yidhi korokoro isu dul saaran yihiin fa yasmacu wuxuu maqlayaa kii waxadayey al kalimata kelimadda ayuu maqlayaa oo malaa'igtiisa daruuraha iyo cirarka ku sugnayd ay ku hadleen fa yulqii wuu soo ridayaa haa kelimaddii ilaa man dad xaggii buu u soo ridayaa taxtahu asaga hoostiisa ahaaday uma yulqii wuu soo ridayaa haa kelimaddii al aakharu kii kaleoo loo soo ridayna ilaa man dadka taxtahu hoostiisa ahaaday xataa yulqii ilaa uu ku soo rida haa ayada calaa lisaani saaxiri faalalowga carabkiisa wilkaahini ama waxaa weeyaan wax sheega ah carabkiisa fa rubbamaa adraka inuu soo haleelaa suurtowda hu shaydaankii uu xadayay ashihaabu dambaaburada iyo dhimbilaha qabla an yulqiya intuusan ridin ka hor haa kelmaddii wa rubbamaa alqaa inuu soo ridaa suurtowda haa kelmaddii qabla an yudrika intuusan soo gaarin ee dambaaburadii huwa asaga fa yakdibu markaasuu been sheegayaa macahaa kelimadda la jirankeeda mi-ata kadbatin boqol beenood fa yuqaalu waxaa la odhanoo dadkii odhanayaan alaysa miyuusan ahayn qad qaala miduu nugu yidhi lanaa annaga sheekh hebel yowma kada wa kada maalinkii sidaas iyo sidaas ahaa soo intuu sidaa nugu yidhi midaan ogayn inay hawshu sidii noqotay yowma kada wa kada nusakhda qayb baa waxay qoraan kada wa kada saa iyo saa inuu yidhi oo ay sidii shiikhu sheegay hawshu ay noqotay haddana ayib fa yusadaqu waa la rumaynayaa waa laga yeelayaa bitilka taas alkelimati ee weedha ah allatii taasoo sumicat laga maqlay min asamaa'i xagga sare xadiidkan bukhaari baa wariyey wuxuuna ka hadlayaa arin aada u muhima in lagu baraaruganayo muhim tahay wuxuu nebigu tilmaamayaa idaa qada allaahu lmra fi samaa'i ilaahi arin markuu xukumo cabdullaahi bn mascuud waxaa laga wariyay idaa takallama allaahu bilwaxyi ilaahay markii uu hadal ku hadla waxyi ah waxaa hadalkii maqlaya ahlu samaawaat makhluuqaadkii samaawaadka ku noolaa ayaa maqlaya markaasuu sheegay ka salsalati ljarasi ka salsalatin sida salsalatun asagoo ah dhagax sibsib oo kaleeto oo silsila dusheed waxa weye dushiisa la mariyey taasoo kale ayuu ka waraa marka ayib ilaahi marka markuu waxyoodow rabo malaa'igta wax inuu u sheego hadalkii ilaahay oo kalaamka ilaahay ah bay malaa'igtu maqlayaan markay hadalkaa ilaahay maqlaan buu wuxuu ilaahay sheegay isbedelka malaa'igta ku imaanaya hadalkaa ilaahay say uga baqayaan darabat ilmalaa'ikatu biajnixatihaa malaa'igtaa garbaha isku dhufanaysa garbaha ayay isku garaacayaan halkaa waxaad ogaatay malaa'igtu inay garbaleeyihiin sida jibriilba uu garba u leeyahay nebigu wuxuu sheegay mar baan laba jeer baan arkayoo lix boqol oo garab buu leeyahay bu lix boqol oo garab ayuu leeyahay bu hal garab oo ka midu maalin saa u taagay bu cirka iyo intuu iga adanaayo dhan waa iga qariyay bu weynan intuu ka qaba bu marka malaa'igta kalena garbay leeyihiin ma lix boqol bay wada leeyihiin mise waa ka yaryihiin mise waa ka badan yihiin wax daliiloo ku soo arooro aan ognahay ma jiro marka garbay laakiin leeyihiinoo ah xadiidku wuxuu sheegay darabat biajnixatiha garbahay isku garacsaa marka garbana way leeyihiin jasad iyo jirna way leeyihiin waa midda labaade maxay garbaha isugu garaacayaan khudcaanan liqowlihi u hogasho ay u hoganayaan ilaahay hadalkiisaas ay maqleen wuxuuna arrinkaa ku tusinahayaa qadaha ilaahay uu xukumayo xadiidku uu sheegay idaa qada allaahu lamra ilaahay arrin markuu xukumo qadaha ugu horreeya waa hadal hadalkaa ilaahay markay maqlaan bay marka garbaha isku dhufanayaan u hogasho khuduucu waa isu dullayn iyo isbihinbihin ilaahay hadalkiisa subxaanahu wa tacaala ay isu bihinbihinayaan ayib markaasuu ilaahay wuxuu ka waramay hadal rasuulku sheegay hadalkaasu siduu yahay kaannahu silsilatun hadalkaa waxaad moodaysaa silsilad oo calaa saf silsilada caadiga waa taqaanid calaa safwaanna waa dhagaxa oo sallaxa ah dhagaxaa dushiisa lagu jiidayo yanfuduhum daalika arinkaas ayaa soo gaaray marka dhagax aan meel la qabsado lahayn oo silsila dushiisa lagu jiiday sawdka ka imaanayo oo kaleeto codka ka imaanayo oo kaleeto ayaad moodaysaa codkaas ay maqlayaan malaaigtu codka malaaigtu ay maqlayaan kaasaad moodaysaa taasaana laga wada ayib eraygan ah xataa eh, yanfuduhum daalika arrinkaasu uu gaaraya uu fulayaa oo soo gaaraya waa hadalkii nebiga xataa idaa fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum ayagiibaa iswaraysanaya marka waxyigii markuu soo galo oo malaa'igtii uu soo gaaro oo ay garbaha isku garaacaan oo baqaan oo cabsadaan ayaa hadhow waxaa laga siibaya cabsidii markaasay iswaraysanayaan hadalkii waa maqlay hadaayatee ilaahay muxuu yidhi markaasay waxay odhanayaan qaaluu lxaqa wax dhabuu ilaahay ku hadlay qaaluu alqowl alxaqa hadal dhab ah ayuu ilaahay ku hadal hadalkaa malaa'igtu ay isweydaarsanayso ilaahina uu malaa'igta u soo gudbiyey baa waxaa jira qolyo u kuurgalayo oo jiman ah iyo shayaadiin waxay rabaan inay inta uun wax ka soo maqlaan hal kelmana allaha ka dhige oo ay kelmaddii soo qaadaan oo soo dejiyaan oo dhulka dadkii joogo aadamaha u keenaan inay ku waswaasiyaan wax u sheegaan ay yidhaahdaan dee heeshee hebel cilmuqeybku wax ka ogyaha fa yasmacuhaa waxaa maqlaya mustariqu samci maqalka kuwa xada ayaa maqlaya marka qaarkood baa waxay dhegaysanayaan hadalka malaa'igta dhexdooda marayo waxyigaahoo malaa'igtu ilaahay ay ka soo maqleen baa qaar ka mida laga yaaba inay maqlaan dhegta u dhigaan intay isfuulfuulaan markaasuu nebigu wuxuu tilmaamay sal alla alayh wasalam wamustariqu samci haakadaa bacduhu fowqa bacdin waa korokoro way isfuulayaan suuratljinni baa ilahay ku faahfaahiyey intii waxyigu uusan imaanna aad bay ugu badnaayeen samada inay inta fuulaan wax soo dhadhagaystaan laakiin warkii waxyigu yimid dambaabura hilfaha loogu laabay dambaabura ayaa hilfaha loogu laabay wa annaa kunnaa naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamic ana yajid lahu shihaaban rasada biir waagi horeeto kuraas baaba xagga noo ooli jirtayoo waxbaanu soo dhegdhegayn jirna hadda laakiin qofkii isku daya dambaabura ka hor imaanaysay yidhaahdeen ayagiibaa warramay sufyaan ibnu cuyeyno ragga xadiidka warinaya ka marka wuxuu tilmaamay qaabka ay isu fulfuushan yihiin shayaaiintu markaasuu saasoo kale ka dhigay sidii farahaasoo kaleeto waa kala fogfog yihiin saasay isu dul saarsaaran yihiin oo waxay isweydiin mudan sufyaan bnu cuyayna ma aha saxaabi ma aha xataa taabici ma aha waa ardadii imaamu shaafici raxmatullaahi calayh waxaa isweydiin mudan marka sufyaan ibnu cuyayne seebuu ku ogaaday arrinkan inay shayaadiintu qaabkaa isu dulfuushan yihin shayaadiintu inay isdul fuulayaan shayaadiintu waa la sheegay laakiin keefiyadii qaabka maadaama qur-aanku sheegay innahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xayu laa tarawnahum maynaydin arkeen ba idinka arkaan sidee buu ku ogaaday culummadu waxay yidhahdaan laba qaab labadaba waa suurtagal ijtihaad imaamu sufyaan xaggiisa ka hadu asagu masalada ku ijtihaaday waa suurtagal oo ku dadaalay waxaa labaadoo suurtowda raggii isaga xadiidka soo gaarsiiyey inay u sheegaan oo ayagu qaabkaa u faahfaahiyeen oo yidhahdeen sidaasay shayaadiintu isu korkoraan ayaduna waa suurtagal maxaa dhacaysa marka waxaa mararka qaarkood dhacaysa shayaadiintii isdul saarnayd baa mid ka midu ah, laga yaabaa inuu soo maqlo sheekadii malaa'igtu ay ku sheekaysanaysay ilaahay sidaasuu yidhi sidaasaa arlada ka dhici doonta waxaasuu ilaahay noo sheegay inay dhici doonaan wixii lagu sheekaysanayaa hal kelma laga yaabaa inuu soo maqlo dhab kelmadiibuu qabanaya marka waa wax aan weli arlada soo gaarin laakiin malaa'igta la ogeysiiyey arlada dhexdeedana ka dhici doona reer nebi aadamna dhex mari doona khalaas muxuu marka kelmaddii uu maqlay oo uu malaa'igta ka maqlay fa yulqiihaa ilaa man taxtahu ilaanna ayagiiba koronkoroha isdul saaran midkii ugu sarreeyaa kelmaddii soo riday kelmaddaasaa malaa'igtu ku hadasha kiina kii ka hooseeyey kusoo tuuraya kiina kii ka hooseeyey waxaa jira dhulka dad u jooga oo raaxaanta iyo mingiska iyo fiqiburaaraha iyo waxaan ku shaqaysto oo faalalowyada ah kaasay u keenayaan marka shayaadiinta kan waa kuwaana waa wada shaqeeyaan marka xadiidku wuxuu tilmaamay xataa yulqiihaa alaa calaa lisaani saaxiri aw saaxirku dee waa qofka tasarufka koonka ilaahay ku haysto oo dadka sixraya kaahinkuna waa qofka waxyaalaha maqaan oo qeybka ka warrama intaasaad noolaanaysaa iyo intaasaad caruur dhalaysaa iyo sidaasaad ahaanaysaa iyo waxyaalahaas ka sheekeeya ayib kii markay soo gaarta kelmaddu ayaa laga yaabaa isagoo dadka dhex fadhiya inuu yihahdo birri subax roob da'ahay sidaan ilaahay uga baranay iyo sidaan filayna iyo midna oran maayo wuxuu leeya arrinkaasaan oga holla ii sheega garabdaar buu leeyahy admaqlaysa hebel uurkubaalle uurkubaalle maxaa waay waxaa laga yaabaa inuu kaasoo kale ka mid yahay waa dhici kartaa dad mu'miniinoo wanwanaagsan ilaahay waxyaalo inuu u kashfiyo u furo laakiin waxaan ka hadlaynaa saaxirka iyo kaahinku qaabkii wax ku ogaanayaan dariiqadan dadkiibu marka wuxuu ka oranayaa biri galab oo axad ah roob baa imaanaya saasaa laga yaaba inuu ku yidhaahdo biri galabtii baa roobki imaanaya markaasay dadka wax la waryaaa ninkaana waxa weye waa cilmubaainku aad u yaqaanaa baa la odhanhaya waa sheekh caalim ah awliyo ilaahay maxaa dhacay soomidaan ogey shalay inuu nagu yidhi birri baa roobku imaanaya aha birridii baa roobku yimi hebel baa dhimanahaya laga yaaba inuu yidhaahdo birri hebelkiina u dhinto hadda ka hor baa weliyullaahi hebel sheegaa lagu leeyahy waa wax shayaadiinta la shaqaysta shayaadiintuna kelmaddaas ay soo xadeen ayay soo gaarsiiyeen asagii waxaa dhici karta marka intay meeshii isdul saaran yihiin oo isleeyihiin wax dhagadhageeya dambaaburo ilaahay ugu talagalay in lagu dhufto markaasay ama gubaysaa ama maskaxda ka daloolinaysaa ama dhaawac u geysanaysaa isagoon weli kelmadii helin waa dhaafta marka kelmadii mararka qaarkoodna waxaa dhici karta dambaaburadu intaysa soo gaareen inuu kelmadii maqloo la soo cararo oo uu hoos usoo gudbiyo kelmadii runtahayd oo uu ka soo maqlay buu wuxuu ku darsanayaa boqol kelimo oo been ah bal u fiirso hal kelimuu soo maqlo run boqol xabo been oo min jeeb jeebkiisa ah ayuu ku darsanayaa boqolkaa xabo markuu ku darsado bay waxay leeyihiin maadaamuu taas intuu sheikhu sheegay ay rumowday de waxa kale uu sheegayna waa run ma sheekh hebel been sheega so kii darradlaa roob baa da'ayoo roob ku daayey hebel baa dhimanayo u dhintay hebel baa wax u dhalanayaana u dhasheen hawshu sidaasay noqon saadaalin iyo odoroosna ma ahayne waa ah, sheekh hebel waxbuu ogyahay ku garabdaar bul waa lala shaqeeya waa runtiis waa lala shaqeey lakin yaa la shaqeeya balaayaa la shaqaysa balaayaa la shaqaysa boqol xaboo been ah ayuu marka sheegaya oo waxaa isweydiin mudan ilaahayba hadduu dambaaburo kusoo rido ugu talagalay sideebay usee u seeraynaya ilaahay ilaahaybaaba kusoo ridee seebay ku dhacaysaa inaysan ugu dhicin ramiga noocaasoo ilaahay soo diray culimmadu waxay leeyihiin sooganidaa rasaasta ilaahay uu ku sooganayo ujeedooyin badan buu ilaahay ka leeyahay qaar waxaa ka mida ah inuu ilaahay ugu talagalay inuu ku dilo kii ilaahay u talagalay uu ku dhiman qaar waxaa ka mida ah ilahay inuu ugu talagalay inuusan ku dilin laakiin uu ku cabsigeliyo oo markay hugunka rasaasta iyo dambaaburada maqlaan ay cabsadaan marka waa dhici karta labadaba waa suurtagal ayib dadkiibaa marka ku aafoobaya waxay odhanayaan sheikh hebel baa hadda ka hor maalin hebel sidaa yidhiyo sidii bay arrinkai u dhaceenoo kelmadii runta la soo maqlayna waa lagu aafoobayo ayadii iyo boqolkii beenoodba waa lasku waa laisku qaada ayadii iyo boqolkii beenoodba way isku qaadayaan ayib marka arrinkaas wuxuu ku tusinayaa shayaadiintu say ugu taxadaraysa bani aadamka inay aafeeyaan boqol been iyo hal run iyo wax la isku jafjafay oo la rabo dadka in lagu aafeeyo iyo waxyiga inay soo dhegaystaanoo wax soo xadaan dhulkiina fasaad bay ka wadaan cirkana waa isku deehayaan wa can innawaas ibni samcaan waxaa laga wariyey radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa araada markuu doono allaahu alla tacaalaa sarreeye an yuuxiya inuu waxyoodo bil amri arrin ama waxyigii sharcigaa ha noqdeenoo ayado qur-aana iyo axaadiidiyo ama waxyi kowni ahoo qadariya ha noqdo ilaahay uu qadaray takallama ilaahay wuxuu ku hadlayaa bil waxyi waxyi ayuu ku hadlayaa marka ilaahay wuu hadlaayoo sifatulkalaam ilaahay inuu leeyaho ilaahay hadlo hadalkiisuna uu ka duwan yahay keenna ayaynu rumaysanna ilaahay wuu hadlaa qur-aanku waa kalaamkiisii laakiin hadalka bani aadamka oo kale maaha hadalka alle oo takallama uu hadlo bilwaxyi waxyi uu ka hadlo akhadat waxay bilaabaysaa assamaawaati akhadat waxaa qabanaya assamaawaati cirarka waxaa qabanaya minhu kalaamka alla xaggiisa rajfatun cabsi iyo gariir cabsi iyo gariir baa qabanaya ow qaala wuxuu yihi racdatun argagax ayaa qabanaya ah. marka u fiirso dhulku rajfatun waa gariir way gariiri oo cirku waa gariiraya cadamo iyo weynan uu weynaynaya ilaahay hadalkiisa ayuuna cirku la gariiraya ama wuxuu yidhi racdatun argagax iyo cabsi ayaa ku dhacahaya marka walkaa waxaa ka dareemaysaa cirarku ayagoo jamaadadaadu aan ognahay inaan nafu ku jirin ayay ka baqayaan ilaahay subxaana wa tacaala hadduu cirku ilaahay ka baqay oo weliba hadalka ilaahay markuu maqlo uu jaraynayo aynagii caqliga lahayn oo bani aadamka ahayn oo garaadka iyo maanka lahayn inaynu ilaahay ka cabsan weynaaye soo sharaf darro ma ayib racdatun shadiidatun ee weliba aada u daran khawfan cabsi minallaahi alla ay ka baqayso xaggii faidaa goortii samica uu maqlo daalika arrinkaas ay maqlaan dheh faidaa goortii samica ay maqlaan daalika arrinkaas ahlu samaawaati cirka dadka cirarka dadka degan waa malaa'igta suciquu waa la suuxinayaa wa kharuu way dhacayaan lilaahi alla ayay u dhacayaan dartii sujadan xalayhin kuwa sujuudsan way suuxayaanoo kulligood way sujuudayaan fa wuxuu ahaanayaa awalu man ruuxkan ugu horeeyo yarfacu kor u soo qaada ra-sahu madaxiisa jibriilu jibriil makhluuqii samada ku noolaayo kalaamka ilaahay markay maqleen wada suuxay oo wejiga dhulka ku dhuftay ruuxa ugu horeeyey soo miirsado madaxa dhulka kor uga soo qaada cirka kor uga soo qaada wuxuu noqonayaa jibriil fa yukallimu waxaa la hadlayahu jibriil allaahu alle min waxyihi waxyigiisa ayuuna kula hadlayaa nusakda qayb baa waxay qoreen biwaxyihi waxyigiisuu kula hadlaya halkaa waxaa dareemaysaa fadliga malaku jibriil uu dheer yahay malaa'igta kale laba dhinacba way kaa tusin la hadlidda ilaahay uu asaga ku khaas yeelay kow iyo kasoo toosida uu ka soo hortoosay malaa'igtii labo oo waxaa isweydiin mudan ay inagu dhul lagu sujuudaan naqaanaaye dadka malaa'igta ahoo kor jooga see agee ku sujuudayaan cirka laftirkiisay ku sujuudayaan masaajiddaaba u dhex taalaba ayib fa yukalimuhu llaahu ilaahay baa la hadlaya biwaxyihi waxyigiisa bimaa shaygiibuu ilaahay kula hadlayaa araada u doonay ujeedkii ilaahay u lahaa uu malku jibriil u dhiibayaa sidaas iyo sidaas iyo sidaas ha la sameeyo ama la falo uma yamuru wuu soo marayaa jibriilu jibriil cala almalaa'ikati malaa'igta dushooda kale waxaad dareemaysaa inuu ka sarreeyey malku jibriil malaa'igta wuu soo marayaa marka kullamaa mar kasta oo marra uu soo maro bisamaa'in samo iyo cir sa'ala waxay weydiinayaan hu malku jibriil malaa'ikatuhaa malaa'igteediibaa malaku jibriil waxay weydiinayaan maadaa maxay buu qaala yidhi rabbunaa rabbigeen yaa jibriilu jibriilow dee haddaayagto waa la wada daataye kalaamki ilaahay markii la maqlaye ilaahay muxuu haddaayagta ku hadlayo hadalkii ilaahay muxuu ahaabay odhanaya arrinkaa waxaad ka dareemaysaa dhowr qodob kow sama kasta toddobada cir cir kastoo ka mid ah wuxuu leeyahay malaa'ig oo khaas ah sidaa awgeed u fiirso kullamaa mara bisamaain mar kastoo cir soo maro oo cirarka ka mid ah sa'alahu malaa'ikatuhaa samadaas ayadaa malaa'igtii joogtaa waxay weydiinayaan marka toddobada sama mid kastoo ka mid ah malaa'ig u gooniyay leedaho khaas u ah waa midda labaadee waxaan ka faa'iidaysanaynaa ka qaadanaynaa malaa'igtu inay yihiin makhluuq cilmigooduna uu yahay cilmi xadidan cilmi kaamilana uusan ahayn oo naqsi ku jiro oysan ilaahay cilmigiisa wada gaari karin sida awgeed u fiirso malaa'igtan malkujibriil waraysanaysa waxa dhacay waxba kamay oga oo ilaahay malkujibriil usoo dhiibay aqoon daraa ka haysa waxay leeyihin bal ka waran ilaahay hadaayata muxuu yidhi oo maxaa dhacay hadday wax walba og yihiin malkujibriil wax maysan weydiiyeen ayib taasina waa qodob ku tusinaysa hadday sidaas wax jaahil uga yihiin oo arrimaha qaar ka mida koonkan ka dhacya baysan ka warqabin inaad ayaga xuquuqdii ilaahay u leexi sidoo tirahda wax walbay ogyihiin waa khalad wuxuu kaloo qeybtaasu ina tusinayaa xadiidka jibriil inuu yahay ruux aamin ah sababtu waxa weeye wixii loo soo dhiibay waa soo gudbinayaayoo malaa'igta kale oo usoo gudbinayaayo waa u sheegahayaayo qaabkaasuu kusoo gaarsiinaya taana waa ka faa'iidaysanaynaa ayib maadaa qaala ya jibriilu rabbigeen muxuu yidhi may odhanayaan fa yaquulu wuxuu odhanayaa jibriilu jibriil qaala ilaah wuxuu yidhi alxaqa alqowla hadal alxaqa ee dhab hadal wanaagsanoo xaqu ilahay ku hadal waxaad dareemaysaa marka malku jibriil waa ruux aamin ah qolyo raafida la yidhaahdo waxaa jirta shiicada qaar ka mid a oo aaminsan malku jibriil waxyiga markii loo soo dhiibay cali bnu abi aalib rasuul ka dhig baa layidh waxyiga u sheeg oo asaga nebi ka dhig markaasuu inta la leexday buu nebi maxamed ka dhiga yidhaahdeen marka waxay leeyihiin asagaa khiyaanay oo hawshii meeshii loogu talagalay maaha cid kale ugu shubay yidhaahdeen khalad wey arrinkaas ilaahay iyo diintiisa iyo ambiyada iyo malaa'igtaba ay ka galeen way waana gef arrinkaasuna waa baail ayib raddi buu marka ku yahay xadiidku malkujibriil sidii ilahay wax uu soo dhiibo u sheegaya alqowla alxaqa hadal dhabo ilaahay ku hadla wa huwa allana alcaliyu allaha sarraynta badan weeye alkabiiru ee wax walba eetaba ka weyn qaala wuxuu yidhi fa yaquuluuna waxay qaala nebigeenu wuxuu yidhi sal alla aleyh wasalam fayaquuluuna waxay odhanayaan malaa'igtu kulluhum dhammaantood midla maa shay wax la mid ah qaala uu yidhi jibriilu jibriil oo maxay ah qaaluu alxaqa wahuwaalxaq alqowl alxaqa ilahay hadal xaqu ku hadla waa sax fayantahii wuu soo gaarsiinayaa jibriilu jibriil bilwaxyi waxyiga ilaa xayu meeshii amara uu faray hu jibriil allaahu alle oo maxaa laga wadaa jibriil meeshuu ilaahi yidhi gaarsii waxyigan ayuu soo gaarsiinayaa meeshiibuu keenayaa waxba ka bedeli maayo waxna ku dari maayo la seerayn maayo meeshii la yidhi gaarsii siday ahayd buu soo gudbinaya ibnu abi caasim baa xadiidkan wariyey iyo kayrkiisba ibnu khusayma sidoo kale waa wariyey dabari wuu wariyey rag badan oo culummada muslimiinta ka mid a ah ayaa wariyey sanadkiisana waxaa ku jira nucayb ibnu xamaad nin loo yaqaano iyo alwaliid ibnu muslim oo asaguna mudalisoo xadiidkana cancaneeyey laakiin shaahid kale kaletuu xadiidku leeyahay oo xadiidkii ka horreeyey kanu hadda waa isku macne sida awgeed buu ibnu khusayma xadiidkan asagaa saxiix yeelay fiihi xadiidka baabkan waxaa ku dhex sugan masaa'ilu masaa'il ayaa baabkan ku dhex sugan al aluulaa masalada koowaad tafsiirul aayati aayadda caddaynteedii weeye athaaniyatu masalada labaad maa waxa fiihaa dhexdeeda ku sugnaaday weeye aayadda oo min alxujati caddayn ah calaa ibtaali shirki shirkiga burintiisa khusuusan weliba gooni ahaaneed man ruuxa tacallaqa ku dhegay cala saalixiina saalixiinta dushooda dadka wan wanaagsan malaa'igta iyo ambiyada iyo owliyada ilaahay iyo dadka inta ku dhegay oo xuquuqdii ilaahay u goonida ahayd wax ka siiyey dadkaasay aayaddu radin ku taha wahiya alaayatu aayaddii weeye allatii taasoo qiila la yidhi innahaa ayadu taqtacu waxay jaraysaa curuuqa shajarati shirki shirkiga geedkiisa xididada ayay u siibaysaa min alqalbi qalbigayna ka siibaysaa sababtu waxaa weeye malaa'igta oo meelna naga fadli badan meelna naga xoog badan meelna ilaahay aan caasin meelna naga aqoon badan waxa samaawaadka ay ku noolaayeen ka dhacahaya ilaahay wuxuu u sheega meh wax kale haddaysan ka ogeyn isbeddelka cirarka ka dhacayana uu saamaynayo oo ay suuxayaan oo ay cabsanayaan oo ay sujuudayaan oo samadii ay joogaan xataa la gergariirayso hada makhluuqa noocaasoo kaleeto inaad tidhaahdi waan caabudayaayo ilaahay baa dhalo malaa'ig baan caabudayaa ayagiina ay sidaa u cabsanayaan khawfan iyo khudcanan lagu hayo arrinkaasi khalad waay ahaaliatu masalada saddexaad tafsiiru qowlihi ilaahay hadalkiisa cadayntiisa weeye qaaluu lxaqa wahuwa alcaliyu lkabiir oo la caddeeyo waa soo mar alraabicatu masalada afraad sababu su'aalihim codsigooda iyo su-aashooda sababkiisa can daalika arrinka ay wax iska weydiiyeen maadaa qaala rabu rabbigiin muxuu yidhi su-aashay isweydiinayaan sababka keena muxuu ahaa waxaa weeye cabsi daran oo haysa wey ilahay bay aad uga baqayaan khudcaanan iyo khawf iyo cabsi ilahay ay ka baqayaan ayaa keentay alkhaamisatu masalada shanaad anna jibriila jibriil yujiibu wuu u jawaabayaa hum malaa'igta biqowlihi hadalkiisa bacda daalika markay su-aasha weydiiyeen ka gadaaluu yidhi qaala ilaah wuxuu yidhi kadaa wa kada sidaas iyo sidaasuu ilaah yidhi alxaqa wahuwa alcaliyu lkabiir marka mulku jibriil fadligiisay meeshaa ku tusin masalada lixaad dikru anna awala man ruuxkan ugu horeeya inuu yahay dikru ana ana awala man ruuxkan ugu horeeyo oo la sheego oo yarfacu kor usoo qaadaya ra madaxiisa jibriilu jibriil inuu yahay dikru anna awala man yarfacu ra-sahu ruuxa ugu horeeyee madaxiisa kor usoo qaada sheegid la sheegaya inuu yahay jibriilu jibriil markay reerihii dadkii samada ku noolaa wada suuxaan oo wada sujuudaanoo ruuxa ugu horreeya oo madaxa kor usoo qaada waa jibriil fadligiisay kutusinaysa asaabicatu masalada todobaad annahu malakuljibriil yaquulu wuxuu ku odhanayaa liahli samaawaati cirarka dadka ku dhaqan kullihim dhammaantood ayuu la hadlaya kulligood wuu la hadli liannahum ayagaa yas'aluunahu wax weydiinaya annahu malaku jibriil yaquulu wuxuu ku odhan saxda qayb wax qaron yaquuluhu hadalkaasuu ku odhanaya liahli samaawaati samaawaadka iyo cirarka dadka ku nool kullihim dhammaantood ayuu la hadlayaa oo hadal u sheegaya hadalkii ilaahay buuna usoo gudbin sababtu maxay tahay liannahum ayagaa yas'aluunahu weydiinaya athaaminatu masalada sideedaad anna alqashya miirdaboolanka ku dhachaya yacummu wuu dhammaystirayaayo wuu wadagaarayaa ahla samaawaati cirarka dadka degan kullihim dhammaantood oo malaa'igta loola jeedo kulligood way suuxayaan marka ashi waa miir dabool iyo suux kooma wada gelayaan ataasicatu masalada sagaalaad ana alashi athaaminata masalada sideedaad ana alkhashya miir daboolanku yacumu wuu wada gaarayaa ahla samaawaati cirarka dadka jooga kullihim dhammaantood ataasicatu masalada sagaalaad irtijaafu samaawaat cirarka dhaqdhaqaaqooda weeye likalaam illaahi ilaahay hadalkiisa dartiisa ay u dhaqdhaqaaqaan tacaala sarreeye dhulalku say u gariiraan bay cirarkuna u dhaqdhaqaaqaan cabsi ilaahay buu nala dhaqaaqayaa dhulku cirku makhluuqa makhluuqaadka aynu aragnay kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay cirku laakiin asagoo sidaasa ah haddana waa jamaadaad aan caqli lahayn ayadoo ay sidaa tahay buu cabsi ilaahay uu ka baqayo ayuu cirku jaraynaya markuu kalaamka ilaahay maqlo inagana intaasoo jeer baa laynagu dul ahrinayaa waa arkaynaa wacdigiisaan dhegaysanaynaa hanjabaada qur-aankaan arkaynaa waxaa laga yaabaa qaarkeenba inay fogaasho kasii qaadaanba aysan waxdanaba ka gelin alcaashiratu masalada tobnaad anna jibriila jibriil huwa isagu alladii kii weeye yantahii soo gaarsiinaya bilwaxyi waxyiga ilaa xayu meeshii amarahu uu faray humalku jibriil allaahu alle ah. ruuxulamiin buu ilaahay ku magacaaba waa naf aamin oo ilaahay waxyiga uu ku aaminay meeshii la yidhaahda geeh la seerayn maayo lana gefi maayo cid kalena uga exan maayo sida qolyahi hadda aan sheegayna ay tilmaameen alxaadiyata casharata masalada koob iyo tobnaad dikru istiraaqi shayaaiin istirqaaqi shayaaiin shayaadiinta xadidooda sheegid la sheegayo weeyaan maxay soo xadayaan samciga iyo maqalkay inta u dhagraariciyaan waxa malaa'igta loo sheegayo ayay isku dayayaan inay wax cun inta soo maqlaan soo gudbiyaan oo hadhowna ay la wadaagaan saxarada iyo kaahiniinta athaaniyata casharata masalada labiyo tobnaad sifatu rukuubi bacdihim qaarkood fuulitaanka uu fuulo tilmaamidooda weeye bacdan qaarka kale say isu dul fuulaan in la tilmaamo sidii sufyaan ibnu cuyeyne uu yidhi qaarkaas qaabkaasi isu dul fuulaan weeye athaalihata casharata masalada saddex iyo tobnaad sababu irsaali shuhabi shuhubi dambaaburooyinka iyo dhimbilaha shayaadiinta lagu dirahayo sababka keenay in la soo diro oo lagu tuuro weeyaan oo muxuu yahay shayaadiinta noocaas ee waxyiga rabta inay wax ka xadaan baa lagu dhufanaya ama lagu gubaya ama lagu cabsigelinaya alraabicata casharata masalada afar iyo tobnaad annahu shuhabkii iyo dambaaburadii taaratan mar yudriku waxa wuxuu soo gaarayaa hu annahu shaydaanka shayaadiinta dheh taaratan mar mar yudriku waxaa soo gaaraya ama annahu amar yashaan iyo taaratan mar yudriku waxaa soo gaaraya hu shaydaankii ashihaabu dambaaburadaas soo gaaraysa qabla an yulqiya intuusan ridin ka hor haa kelmaddii wa taaratan marna yulqii wuu ridayaa haa kelmadda fii uduni weliyihi saaxiibkiis dhegtiisa oo min al insi insiga ah qabla an yudrika intuusan soo haleelin ka hor hu asagoo shaydaanka shaydaanki baa inta kelmadii la soo orda xaqaahid ou samada ka maqlay ayuu wuxuu u keenayaa saaxiibkiis dhagtuu weliba ugu sheegayaa oo kaga ridayaa saaxiibka ayuu yahay min alinsi halkaa waxaa dareentay dhulka dushiisa waxaa nala jooga dad saaxiiballa ah shayaadiinta waxay dooni ha sheegteen islaamnimo ha sheegteen oo gaalnimo ha sheegteenoo masaajidda ha ku jiraan hadday doonaano waxaa la helayaa dad saaxiib la ah shayaadiinta oo la shaqeeya alkhaamisata casharata masaladaas shan iyo tobnaad kownulkaahini warshee waxsheega hadal ahaanshihiisa weeye yasduqu uu run sheegaya bacda alaxyaani mararka qaar ka mid a ah. mararka qaarkood waxaa dhacaysa kii wax sheegi jiray ee wax kharibi jiray inuu marmar run sheego beenlow run kama caagarsomaad maqli jirin kelmad xaqa uu soo maqlay buu sheegaya laakiin kelmadda maxaa la socda boqol kelimo oo beenuu ku dhex darayaa marka khalaas markaasuu ummadda ku dhex baahinaya asaabicata casharata masalada toddobiyo tobnaad annahu amar yashaniye lam yasduq maysan rumayn kadibuhu beentiisii ilaa bitilka taa sababkeeda maahan alkelimati ee kelimadda ah allatii taasoo sumicat laga soo maqlay min asamaai xagga sare in beenahan boqolkaahu wato dadku ay u hoggaansamaan waxaa keenay xabad runoo waaqica waafaqsan ayaa la helay iyo xaqiiqada xabaddii markay dadku arkeen bay waxay yidhaahdeen war ninkaad ogeydeenoo shalay saad ogeydinta u hadlay siduu u hadlay ay wax u dhaceen miyaa been sheegahaye waryaan wax weyaan laydindafi athaaminata casharata masalada sideed iyo tobnaad qabuulu nufuusi qabuul ayaa la yidhaha qaafka waa la kordhigaa saasaa sax ah qabuul waa aqbalid biqabuulin xasan qabuul yeelid weeye in wax la aqbalo laakiin haddaad qaafka godood tiraahdeed qubuul aad tiraahdeed qubuulku wuxuu noqonayaa farjiga haweenka qubuul marka waa in la kala saaro saasaa asal ah qabuulu nufuusi nafafyaalka yeelidooda weeye inta badan lilbaaili baadilka ay yeelaa nafta aadamuhu in badanoo ka mid ah baailka waa u dabacsantaha boqol beenood bay yeelayaan kayfa sideebay yatacallaquuna ugu dhagayaan biwaaxidatin hal xabo oo run ah walaa yactabiruuna aysan u tixgelinayn bimiati kadbatin boqol beenood oo ninkaa ka soo fushayna aan loo fiirinayn oo loo ohanay war waxaan been buu noo sheegay naga dhaaf maadaama uu hal runa sheegay inta kalena waa raacinaya masalada ku saabsan asaabicata casharata annahu muxuu idiin qorayaa idinku xujiyey aye maxaa ku xiga toddobiyo toban weeye kidbahu miyuu idiin qoraya badaba kordhigaya kadibahu saasaa sax annahu amar yashaan iyo lam yasduq dadku maysan rumayn kadibahu beentiisa oo maysan u hoggaansamin ilaa bitilka alkelimati kelimadaas ayadaa sababkeeda maahan allatii taasoo sumicat laga maqlay min asamaa'i inay dadku hadalkiisa wax ku saleeyaan oo wax moodaan waxaa keenay kelmad runu u dhexgeliyey boqolkaa beenood ataasicata casharata masalada sagaal iyo tobnaad kownuhum shayaadiinta ahaanshahooda weeye ay yihiin yulqii inuu wax u soo ridayo bacduhum qaarkood inuu u soo ridayo dheh yulqii inuu soo ridayo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale tilka taas alkelimata ee weedha ah wayaxfaduuna ay xifdinayaan haa kelimaddaas waa kelmaddii runta ahayd wayastadilluuna weliba ay deliishanayaan biha kelmaddii runta ahayd kelmaddaa runtaau soo qaadaya midba mid buu usoo dhiibayaa kelmaddii waa la xifdinaya waa la deliishanaya waxaa leeyahay hebel baa sheegay sidaas iyo sidaa inay saa wax u dhacayaan wayna dhacday kelmaddii runtahayd bay deliishanayaan laakiin waa run ujeeddo laga leeyahoo la rabo in dadka lagu majara xabaabiyo saasuu idiin qorayaa waa isku mid yatalaqaa uu la kulmayo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale tilka alkelimata kelmaddaas ayadaha qaarkood qaarka kale kala kulmayaan see ula kulmayaan waa soo marro qaarkoodba qaar kale usoo ridaya midba midbuu usoo tuuraya wayaxfaduunahaa way xifdinayaan wayastadiluuna biha wayna deliishanayaan weliba alcishruuna masalada labaatanaad ihbaatu sifaati tilmaamaha sugidooda weeye ilaahay tilmaamaha uu leeyahay ee asagu uu isku tilmaamay ama nebigiisa moxamedihi uu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in loo sugoo aan la diidin macnihii ay ku tusinayeenna aan laga leexin weeye khilaafan mukhaalifiina xaalaan nahay kuwa khilaafaya oo ka duwan lilmucadilati kuwa diida ilaahay sifaadkiisa kuwa ilaahay sifaadkiisa diidoo kala duwan oo qaarkoodna sifaatka qaar ka miday diidaan qaarkoodna sifaadkao dhan bay wada diidaan sifaadku waa tilmaamaha ilaahay uu leeyahay kuwaas waa khilaafayna maxaan samaynaynaa wixii ilaahay uu isku tilmaamay sida inuu wax walba maqlo wax walba inuu og yahay xayi nool inuu yahay inuu waxa weeyaan kalaam leeyahay iyo waxyaalaha la midka ah waan u sugaynaa ilaahi subxana tilmaam kastoo isku tilmaamay waan u sugaynaa alxaadiyatu walcishruun masalada koob iyo labaatanaad adtasriixu waa caddayn la caddeeyo bianna tilka taas arrajfata ee gariirka ah kow oo samadu ay gariirtay iyo wal walqashya daboolka malaa'igta la miyir daboolay waa laba qodob khawfan cabsi inay tahay minallaahi alla ay ka baqaya malaa'igta iyo samaduba waa inaga xoog badan yihiin waana inaga waaweyn yihiin ayadoo ay sidaa tahay cabsi ilaahay ay ka baqayaan markay hadalkii alla maqleen ayaa inta cabsidii ka badatay bay malaa'igtiina suuxeen oo wada dhaceen samaduna ay gilgilatoo gariirtay cabsi ilaahay ay ka cabsanayaan waxayna tusinaysaa marka inay innagana muhim ugu tahay ilaahay hadalkiisa iyo kalaamkiisu inuu ina saameeyo oo waxa uu diidan yahay aan ka fogaanno oo waxa uu inoogu talagalay aan u hoggaansanno athaaniyatu waalcishruun masalada labaatan iyo labaad annahum malaa'igtu yakhiruuna way dhacayaan sujjadan saajidiina xalayhim kuwo u sujuudsan lilaahi alle cid kale uma sujuudayaan ilaah oo keliyay u sujuudayaan sida sujuudda ilaahay uu u leeyahay oo xaq ilaahay uu leeyahay ay tahay salaadana ilaahay uu u leeyahay bay cibaadooyinko dhanna ilaahay uu u leeyahay hadday baryo noqoto iyo hadday waxa weeyaan soon noqoto iyo hadday salaad noqoto iyo kullu daalika cibaadooyinka xuquuqda ilahay u khaaska asagaa iska leh wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedin wa wasaxbii ajmain